طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد waxaynu ku jirnaa kitaabkeennii alfiyat الsiirة waxaynu ka qaadaynaa baabu dikri khudaamihi sala allahu calayh wasalam min alrijaali waannisaa waana darsigii labiyo labaatanaad beydka siddeed boqol iyo toddobaatan waxaynu maanta insha allahu ka bilaabaynaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi shaqaalihiisii ama adeegayaashii u adeegayey hadday rag yihiin iyo hadday dumar yihiin adeegayaasha nebiga in la barto salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa macrifada nebiga aad baranayso waa qadiyad labaad oo tilmaamaysa xeeldheeraanta ka warhaynta ay saxaabadu ka warhayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo loo deliishanayaa dadkani waxay ku shaqaynayeen muqaabil la'aan mushqaa'id may qaadanayn maxabo iyo kalgacal bay u shaqaynayeen akhlaaq iyo dhaqan wanaagga nebiga ayay ugu xeernaayeen way ku faraxsanaayeen inay nebiga u shaqeeyaan sida ogeed waxay ka turjumayeen aayaddii ilaahay lahaa fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta faddan haliida alqalbi lam lanfaduu min xawlik haddii aad ahaan lahayd mid qallafsan oo kakan cidi kulama joogteen laakiin naxariistaada iyo dabacsanaantaada ayay kugu xeran marka dadkii ku xeernaa bay ka mid yihiin iyana waa ka garaabeen oo anas maalig oo kale toban sannadood buu nabiga u shaqaynaya oo tobanku madiine joogayba weligay waxaan qabtay ahay maxaad waxaa u qabatay ma odhan waxaan qaban waayena alla maxaad saa u odhan weyda ma odhan markaa saasoo kale waxay keenaysaa inay bataan oo lagu tartamo shaqada nebiga loo shaqaynaya ama loo adeegayo waa midda labaad ee ajarna way doonayaanoo ajar fara waa laga helaya waxaa intaa u dheer cilmibaa u dheer ay ka qaadanayaan oo intaas waa casharo ee ma ahayne saxaabada waaweyn qudhooda khudaan bay lahaayeen dad u adeega inta badanna adeegani wuxuu badnaa marka la safro inta madiine la joogo ee la degan yahay qofku wuxuu u baahan yahba waa iska yaryi laakiin markay safraan awrkii baa la rarayaa oo hadhow haddana la dejinaya haddana awrkii la seetaynayo la foofinayo raashinkii la karinayo ee wax laysku dubaridayo waxyaalahaasoo dhan waxay u baahan yihiin khadam saa ogeed waxaa dhaha alkabiiru yukhdam laa yakhdim walaa yustakhdam saasay qofka weyne qiimaha leh waa loo khidmeeyaa isagu ma khidmeeyo in la adeegsado isagu lagu shaqaystaana hadalkeedda waxaa intaa dheer nebiga mawaalidiisii addoommadii u xoreeyey ayaanu arki doonnaa waxaanu arki doonnaa fardihii gaarkaa uu lahaa waxaanu arki doonnaa baqashii iyo dameerihii uu lahaa waxaanu arki doonnaa awrtii iyo halihii irmaanaa ee uu nebigu lahaa kullu haada saxaabadu ilaa waxay gaadheen manaayixii wadiyaki adrhigii u irmaanaa iyo diiggiisii uu lahaa inay ka sheekeeyaan kullu haada bimacnaa waxa weeye noloshiisiiba way soo xayndaabeen gebigeeda way ka warhayeen wax ka fakaday oo hoos maray oo wallaahi taa waanu ilowneeyo ma garanayno haba yaraatee kuma jirto wuxuu sheekhu yidhi caleyh raxmat faanasun alzamhum lilkhidmati asmaau hindun walada xaarisati kada bilaalu cuqbat bnu caamiri sacdun fata sidiiqi macdi mikhmari rabiicatu maca bni mascuudin abu dari bukayrun walilaysi nasabu wabnu shuraykin aslacun faarbadu kada bnu maaliki walismu lswadu wabnu akhiihi alxadrajaani jazu lahu bikhudaami nabiyi dikru wasaabiqun wasalimun qad dukira waqiila salma wacdudi lmuhaajira qays bnu sacdin aymanu haclabatu kada nucaymun abuhu rabicatu kada abu samxi abulxamraa'i abu cubaydin wa min annisaa'i fa anasun anas saxaabiga laydhaa alzamuhum waa kii ugu dheganaa lilkhidmati khidmadda ugu dheganaaye aan nebiga ka fuqi jirin asmaa'u baa ka mid ah hindun baa ka mid ah waladaa xaarisati labadaa hablood ama labadaa dumara ee abnaa xaarisa ayaa ka mid ah asmaa bintu xaarisa alaslamiya iyo hind binti xaaris alislamiya kadaa waxaa la mida ah bilaalun bilaal ibnu rabaax cuqbat bnu caamiri sacdun baa ka ah, fata sidiiqi addoonkii wuxuu ahaa abu bakr sidiiq macdii mikhmari ninka mikhmar laydhaana ku dar rabiicatu rabiica ku dar maca bni mascuudin abudarin bukayrun walileysi nasabu bukayrka bakarna waa laydhaaye waa bukayrin illayti walileysin qabiilka leys ayay nasabuu ugu abtiriyeen wabnu shurayki ninka ibnu shurayk laydhaa aslacun weeye waa aslac ibnu shurayk fa arbadun arbadna kadaa waxaa la mida ibnu maalikin walismu laswadu ibnu maalikana waxaa la ydhaahdaa alswad ibnu maalik wabnu akhiihi inanku adeerka u ahaa alxadrajaani xadrajaan baa adeer u ah oo maxaa la ydhaah jasu jas baa la ydhaahdaa lahu wuxuu leeyahay bikhudaami nabiyi nebiga shaqaalihiisa dikrun sheegitaan buu ku leeyey waa la sheego waa lagu soo hadal daray wa saabiqunka laydhaana waa lagu daray wa saalimun baa qad la sheegay labadoodaba qad dukiraa waalifu taniya wa qiila waxaa la salma wacdudi lmuhaajira muhaajirna ku tiri qays bnu sacdin ku dar aymanun ku dar saclabatu kada nucaymun abuhu rabiicatu rabiicatu ibnu nucaym nucaym ibnu rabiica dheh kadaa waxaa la mid ah abusamxi abulxamraa'i abu cubaydin intaa weeye raggii e, sheekhu wuxuu bilaabay khudaamu nabiy sala allahu aleyh wasalam wuxuu ihi alzamuhum wa atwaluhum wa akhasuhum binnabiyi kii ugu dheganaa ee nebiga ugu gaarsanaa ee uguna dheeraa anas maalig buu ahaa anas waxaa loo keenay toban jir isagoo ah nebigu maalintuu dhimanayna labaatan jir buu ahaa hooyadii umu sulaym oo gabadhaad u caqli badana ayaa soo kaxaysay waxaa tiri yaa rasuul allah dadkii adigana waa soo hijrootay nin walbaaba wuxuu kuu keenay hadiyad wixii munaasib ku ahaa ee isagu heli karayay ayuu ku siiyey anna gabadh laga dhintaan ahayo waxba ma hayee laakiin hadiyadaasaan hayaa wiilkaygaasa iga hadiyada kaasaa kuu shaqaynaya waa ku kaa deetna nebigu waa ku farxay waanu u duceeyey iyadoo taagan allaahuma akir maalahu wa waladahu wa tawil cumrah ilaahay cumrigiisana dheeree maalkiisa iyo ubadkiisana badi waa inagii soo maraynay ubadkiisu intay gaadheen baynu idhi ya boqol iyo afartan boqol iyo afar iyo afartan qof ayuu isagu dhalay keligii marka ilaahay baa barakeeyey timirta uu beertaa laba goor bay dhashaa halka ummadda kale ay mar keliya dhalayso shayguu qaadaaba uu ka faa'iidayay anas maalik culimmaduna marka laysxansanayo waxa odhan jiray idinkoo anas hayse yaa idin cid kale wax weydiiya marka anas maalik sharaftaasuu qaatay waata koobaad asmaa iyo hind waa binta alxaaritha iyaguna nebiga waa u shaqeeyeen walow muddo dheeraanay u shaqaynin bilaal ibnu rabax baa ka mid ah muadinkii nabiga calayhi salaatu wasalaam dhinacna waa ka adaamaya dhinacna waa ka khidmaynaya cuqbat bni caamir aljuhani nabiga calayhi salaatu wasalaam baqashiisuu mas-uul ka ahaa arki doonno ayuu mas-uul marka la safrayo iyo marka la dagaal tegayaba sacad mawla abibakr asidiiq isna waa la shaqaynayay dimimar diimikhmar waa nin xabashi ah najaashi boqorkii najaashi ayaa adeer u ah ama abti culimmadu waxay isku hayaan ibnu akhiihi iyo ibnu ukhtihi ama ibnu adeer yahay oo walaalkii baa dhalay ama abti buu yahay oo walaashii ayaa dhashay wuu soo diray kaasaa nebiga u shaqaynayey ilaa uu ka dhimanayey rabiicata ibnu kacab alslami isna wuxuu ahaa raggii nebiga u shaqeeyey laakiin waa sanadadii ugu dambeeyey waxaan oo dhan aynu ka hadlaynaana waxay u badan yihiin dad xor ah addoommuhu waynoo soo socdaan xornimay ugu shaqaynayaan cid ku khasabtayna ma jirto iimaankooda iyo islaamnimadooda faraya rabiicatu bnu kacb aslami nebiga intuu u oo u adeegay oo alaabooyin u diyaariyey ayuu nebigu ku yidhi yaa rabiica salnii rabiico waxay weydiiso ilahay baan kuu weydiinayaa marti baan aniga wax iga qabso rabiica wuu fikiray wuxuuse haddaad geeli iyo ari xoolo iyo wax tidhaahdo barray dhammaan doonaan war wax dhaxalgala weydiiso deetna wuu fikray wuuhi ya rasuul allah as'aluka muraafaqataka fi ljanna waxaan ku weydiisanayaa inaan jannada kugula rafiiqo oo dhinacaaga dego nebigu wuxuu yidhi ma cid baad la tashatay mee walle inaana cid la tashan buuri wuxuu qaatay inta lasoo showray in arrinka lagu gooyey taa weydiiso deetna wuxu yidhi cidna lamaan tashane maskaxdeedaan ka helay wuxuu idhi haddaba acinnii calaa nafsika bikasrati sujuud meel fiican baad qabsataye adiguna i kalkaalayo i gargaaro sujuudda badi ilan hadaad meel fog doonayso sallaankii ku fuuli lahayd waa inaad waxoogay diyaarsato markaa saxaabigaa qaaligaa buu ahaa wiilkiisuna waynu gaari doonnaa isna waa ku jira cabdullaahi ibni mascuud waa saxaabi nebiga arday u ah, quraanka ka baranayey haddana u shaqaynayey saaxibu nacli walwisaada laydhaa saaxibu nacli walwihaada wuxuu qaadi jiray nebiga kabaha u qaadi jiray iyo wisaadada barkinta waa inagii tilmaanay dhowr jeer inagu barkinta waa barkanaa soo maah iyaga laakiin fadhi buu u ahaa oo go'an cadee la xidhan yahay haddaad dee mar walba dhulka ku barraaqsato goy muxuu ekaanaya wax kaluu noqonaya soo maah in wax laysaga dhigo marka taasaa uu qaadi jiray iyo murjinka yare nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dhulka uu ku kaajeeyo oo ku mudmudo ku jilciyo murjinkana waa u qaadi jiray sheekhuma sheegine murjinka wuxuu ku qaadayaa marka weysada iyo weysadiibuu u qaadaya dhulkuu ku mudmudaya uu ku jilcinaya hadhowna go'iisana uu saaraya marka meeshu witir noqoto ee wuxuu ku gabado waayo nebigu intuu murjinka qotomiyo ayuu go'asaa ugu xidhi jiray deetana taasuu gabaad ka dhigan jiray waxaa soo raaca abudar alkhifaari isna waa u khidmeeyey walow laga khidmo badnaa bukayr ibnu shurayxin illeythi ama bakar bakar iyo bukayrba waa lagu sheegay aslac ibnu shariik saaxibu raaxilatihi nebiga hashiisuu mas-uul arbad ibnu ximyar isna waxau ka mid ahaa shaqaalaha alswad ibnu malik alsdi isna wuxuu ka mid ahaa shaqaalaha nebiga ibnu akhiihi alxadrajaan ibnu malik alasdi xadrajaankaasi magaciisa waxaa jaz juz waa jaz bifatxi ljiim intaa waxaa sheegay ibnu mandah sheekha la yidhaahdo macrifatu saxaaba kitaabkiisa la yidhaah ayuu ku sheegay waxa weeye taqriiban shan iyo toban saxaabi weeye saabiq iyo saalimna waxaa ku daray ibnu cabdilbar kitaabka la ydhaha istiicaabka waa toddobiyo toban ibnu cabdilbar waxaa kaluu ku daray sideed kale shan iyo labaatan bay noqonayaan sideeddaa maxaa ka mid ah waxaa ka mida muhaajir oo mawla umu salama ay xoraysay qays ibnu sacad ibnu cubaada aynu soo aragnay oo aabbihi uu yahay suldaanka qabiilka khasraj laydhaa wiil dhallinyaraahoo geesiyo deeqsiya oo ciidamo dhan geel u qalayay oo inagii soo marnay waxay odhan jireen kaana bimathaabati saaxibi shurdati lirasuli lah sal l slam rasuulka wuxuu ahaa madaxa ilaalada oo kale madaxa ilaalada ciidanka ilaalinaya oo kale cidda u gelaysa cidda u imanaysa waxyaalahaasoo dhan ayuu u qaabilsanaa isaga iyo maxamed ibnu maslama ayman ibnu ummi ayman ummu ayman wiilkeedii oo ayman la odhan jiray saclabata ibnu cabdiraxmaan alansaari waa saxaabiga ay ku khaldamaan qoloyin mufasiriinah ee ay yidhaahdaan waxaa ku soo degtay wa minhum man caahada allah lain aataana min fadlihi lanasadaqanna walanakuunanna min asaalixiin oo aan jirin saxaabigaa weeye saxaabi wanaagsan buu ahaa nucaym ibnu rabicata ibnu kacab waa kan wiilkiisi rabicata ibnu kacab alslami wiilkiisiina khidmada waa ku jiraa waa nucaym ibnu rabiica abu samx oo magaciisa iyaad lagu sheegay abulxamraa oo magaciisa hilaal lagu sheegay hilaal ibnu xaaris ama hilaal ibnu dufr abu cubayda ibnu cabdilbar baa ku sheegayoo magacna umuu sheegin kunyada ayuumbuu u sheegay fa anasuna anas bn alzamhum waa ka ugu dhegan lilkhidmati khidmada asmaau hindun walada xaarisati kadaa waxaa la mida ah bilaalun bilaal cuqbatu bna caamiri sacdun baa la mida ah fata sidiiqi addoonkii sidiiq ah mac diimikhmari lagu daro oo adeeru yahay ama abtuu yahay najaashi rabiicatu bni kacbi aslami maca ibni mascuudin abi darin bukayrun walileysin nasabu bukayrkaasi ama bakar waxaa loo tiiriyey qabiilka leys wabnu shuraykin aslacu faarbadun ku dar kadabnu maalikin walismu laswadu magaciisuna waa aswad wabnu akhiihi inankii walaalkii dhalay alxadrajaan jasu baa la ydhaahdaa lahu wuxuu leeyahay dikrun sheegid iyo soo hadalqaad bikhudaami nabiyi adeegayaasha nebiga marka lasoo hadalqaado waa lagu daraa wasaabiqun wasaalimun qad dukira saabiq iyo saalimna waa la sheegay laakiin culimmada qaar baa diido oo yidhi saabiq maanaan ku maqal saxaabada nin saabiq la yidhaa marna kumaan arag wa qiila waxaa la yidhi salma ninkan kale saalim la yidhaahdo saalim salma abu salma abu salaam afarta magacba waa lagu sheegay waayahay wacdudilmuhaajira ay xoraysay umu qays bnu sacdin aymanna ku dar saclabatu ku dar kada nucaymun abuhu rabiica waa nucaym ibnu rabiica ibnu kacb alaslami kada waxaa la mid a ah abusamxi abulxamraa'i abu cubaydin wa min annisaa'i intaas waa raggii walow laba dumare ay ku jireen asmaa iyo hindi baa ku jirtay maariyatu snataani laba maariyo mac rasinati iyo islaanta rasiina laydhaah wa amati illaahi iyo amatullaah lihaadihi ibnati rasiinadan ayay inan u taho dhashayayay dhashay safiyatun safiya wa khawlatun khawla khadiratun iyo khadra salma wa ummu aymana barakatu wa ummu cayaashin kada maymuunatu wa fi lmawaali dukirad ilhamsatu sheekhu wuxuu leeyahy nebiga khudaamtiisa waxaa ka mid ahaa adeegayaasha maariya oo laba maariya ah maariya jaddat lmusanna bn saalix maariyatu umu rabaab laba xadiis bay leedahay ibnu cabdilbar baa ku wariya filistiicaab labadaa maarayo kow dheh razina ku dar islaanta rasiina la yidhaahdo xadiiska cashuuro ka warramaya in maalinta cashuuro la soomo ayay warisay ree basrana ka wariyey markii dambena basray ku noolayd halkaasay ku geeriyootay iyo inanteeda oo la ydhaa amatullah amatullah inan amatullah la ydhaa ayaan maalin waxaan joogay boorama lagu bixinayo amatullah bal odayaashiba ha karaa waatani ama talle ama teedle kun arimood bay ila wixii waa carabi iyaguna carabidii ka maayaan waa amatullah waa addoontii ilaahay dabeetana dirqiya tuxun af soomaali baa loogu qoray amatullah marka waa addoontii ilaahay waana magac wanaagsan weeye lihaadi ibnati rasiinadanay inanu tahay rasiinaa dhashay marka islaanta rasiina laydhaa iyo inanteedoo amatullaahi ah labaduba nabiga waa u khidmaynayeen addoommahana way ku jiraan mawaalidana waa ku imanayaan safiyatun safiya addoon la yidhaahdo waxaa ka warinaysay amatullah ayaa ka warisaa xadiisku suufa ayay leedahay sida ibnu cabdilbar uu tilmaamayo hal xadiis bay warisay wa khawlatu khawlina xafs ibnu saciid sheekha la yidhaa ayay u tahay waxaana leedahay xadiis fi duxa duxada ayay lagu tafsira ayay leedahay khadiratu khadira iyo salma iyo umu ayman barakatu alxabashiya waana tii nebiga xanaanaynaysay iyaguna way ku jiraan kadaa maymunatu maymuuna lamida ah, wa fi lmawaali addoommaha ayaa dukrad lagu sheegay dil hamsati shantan waa shantee maymuuna umu cayaash umu ayman salma iyo khadira intaas iyaga waxa lagu sheegay mawaali nebiga waa u shaqaynayeen addoomihiisiina way haayeen baabu dikri mawaaliihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh haddaynu khudaamtii ka baxnay addoommihii nebiga soo maray ee uu xoreeyey ayay iyagana wax ka tilmaamaynaa waxaa kusugnaataan addoommaha badankooda cid baa nebiga siisay ciduu iibsaday ama uu gacanta ku dhigay waa yaryiin badankoodu ama gebi ahaantoodna waa uu wada xoreeyey cid keliyauu gacanta ku hayay kama uu geeriyoonin dhammaantood waa xoreeyey markuu se xoreeyey kama ay tegine waa ay la joogeen liannahu mawaaliih wuxuu idhi zaydun zayd baa u horeeya usaamatu bnuhu usaama oo inankiisaa ku xiga thawbaanu thawbaanna waa ku xiga anasatun anasna waa ku xiga anasatun nin laydha wa saalixun baa ku xiga shuqraanu shuqraanna waa ku xiga kadaa abu kabshata wasmuhu sulaym abu kabshana sulaym baa laydhaa aw awsun aws waa laydhaa asmaahu bihi abu nucaym abu nucaym ayaa xilyat lwliyaaga ku macneeyey labadaa magacba siiyey kadaa rabaaxun rabaaxna waa ka mid wa yasaarun yasaar waa ka mid midcamun midcan baa ka mid a kadaa abu raaficin wa huwa aslamu wa aslami aslam baa magaciisa laydhaa wa qiila ibraahim ibraahimna waa lagu sheegay aw fa haabitun aw hurmusun yaziidu yaziid khulfun haabitu waa khilaaf sugan intaasoo magac abu raafic kunyadiisa lama diidana laakiin intaas waa magacyadii waraaficun kirkiratun fadaalatu wawaaqidun safiinatun fazaaratu intaas waxa weeye nebiga khudaamtiisi weeye saxaabiga koobaad waa zayd iyo usaamatu ibnuhu usaamooyinankiisiiya horeynu u soo marinay siduu ku soo gala zayd zayd wuxuu ahaa nin ah oo yaraan lagu soo addoonsaday oo gacmo badan ku soo dhacay gacanta xakiim ibnu xusaam buu ku dhacay xakiim ibnu xusaamna eddadiibuu siiyey oo khadiijo ah khadiijina waxay ku wareejisay nebiga calayhi salaatu wasalaam sidaasaa dabeetana nebiga addoon ugu ahaa waa kuwii soo doonay aabbihii iyo adeerkii waa kii nebigu dooransiiyey ee yidhi bal isagaynu door gelinaynaaye aniga iyo idinka kuu doorto waa ku yidhi wallahi waad noo garnaqday meel wanaagsanna waad dhigtay arrinka iyo xaajada deetana markuu arrinkii u bandhigeen waa kii yidhi idima dafirsani laakiin anigu ninkan waxbaan ku arkayo ilaah ka sal gaadho walla ka tegayn waa intaanu nebi noqon waa kii golaha quraysheed eedhi saacaddaa laga bilaabo waa wiilkaygii zayd ibni maxamed anna waan dhexlaya isna wii dhexlaya intii o dhan waxaa la jiray zayd ibni moxamed ilaahay soo degtay ma kana muxamadun abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuula allahi wa khaatamu nnabiyiin udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsadu cinda allah marka zayd sidaasuu ahaa nebiguna waa jeclaa aad buu u jeclaa isagiyo inankiisaba soo maraynay inay kala midab ahaayeen aad u cadda wiilkuna aad u madooba oo ninkii firta yaqaanay ee dadka eegi jiray maaragtay dirsooca yaqaanay waa kuu yidhi haadayni alaqdaam bacduha min bacd ama haatayni alqadamayni bacduha min bacd waxaa soo raaca thawbaan abu cabdilaahi baa la ydhaha nebiga oo khidmaynayey xadiiskan cajiibkaa ah buu leeyahay ee alimaam alalbani uu ku bilowdo silsilat axaadiis saxiixa uu leeyahay ina allaha zawaa liya alarda fara'aytu mashaariqaha wa magaaribaha wa ina mulka ummatii sayabluqu maa zuwiya lii minha thawbaan baa laydhaa anasatun anasa saxaabigala abaa masraxna waa laydhaa tadu tawtaaniif maaha wa tadii caadiga ahaydee kale taun mubaalaqana ma noqonayso wasaalix baa ka mid ah wasmuhu shuqraanu wasaalixu shuqraanu labaha kala moodin waa mid keliya shuqraan baa la yidhaahdaa wa abukabsha abukabsha wasmuhu sulaym magaciisa sulaym waa lagu sheegay awsna waa lagu sheegay sidaa waxaa ku tilmaamay abu nucaym fi lxilya kadaa rabaaxu rabaax baa la mid ah isagana tilmaamay wayasaaru yasaar addoon madow buu ahaa nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ayuu istaagi jiray kadinka dadkana uu ka sii daydayn jiray kolba cidduu u baahdo wa midcamun addoonka midcam ee la yidhaahdo isaguna addoon madow buu ahaa waxa u soo diray rifaacat ibnu zayd aljudaami nebiga ayuu la joogay addoon laakiin waa ninkii dagaalkii khaybar leebku ku dhacay isagoo taagan ayaa leeb u ifta ah oo jeeraara baa ku dhacay deetna waa uu dhintay hanii'an lahu bishahaada saxaabadu waxay isla kaceen alla waa shahiid meel wanaagsan buu ku dhacayaa nebigu wuxuu uhi maya ina ashamla allatii akhadaha min hanaa'imi khaybar latashtacilu calaa qabrihi naara iska daaya shahaadee bahal yaroo qadiifad yaroo ka qaatay haniimada tii qabrigiisa ku ololinaysa markii baa lala soo dayaacay ka makiinadda la soo hordeeya ka irbadda la soo carareeya ka dunta qaatay ismabay lahaynba saasaa loogu naargelaya markaa nebigu markuu qadiyaddaa u sheegay nin walba wuxuu yaraaye gacanta ugu dhacay ayuu iska soo celiyey midcan baa laydhaa kada abu rafi wa huwa aslamu abu raafic waa nebiga calayhi salaatu wasalaam oo waalidiisii weliba ku raagay waa markaynu soo marayna maymuuna guurkeedii ibn cabbaas uu yidhi wuxuu guursaday isagoo xarman abu raafic wuxuu ihi muu xarmanayn xalaal buu ahaa wa kuntu rasuula baynahuma anaaba ergey iyo minxiis nabiga u ahaa oo labadooda u dhexeeyey marka warkiisa la qaatay warka cabdillahi bni cabbaas lama qaadan waayo wiil yar buu ahaa hawshana war warkiibuu ku ahaa ninkanna hawshaba gacantuu ku hayay abu raafic magaciisaa lagu madhaafsan yahay ma aslam ba ma ibrahim ba ma haabit ba ma hurmus ba ma yaziid ba khulfun haabitu intuba waa khilaaf waayo inta badan waxa dhaca innagaba qofka naanaysta magaciisa aad looma yaqaano naaniistu caan noqoto naaniistunbaa boodo oo magaciisa dirqaa lagu gartaa kanna waa la mid abuu raafic kunyadaa caan baxday magacii dabeetana kolba meel baa lagu dhufanaya waxaa ka mid ah raafic oo waxaa saciid ibnu caas baa lahaa oo nebiga siiyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh kirkiratun kaasina wuxuu ka mid ah mawaalida rasuulka calayhi salaatu wasalaam kirkira isaguna qiso kaluu laha oo noocan maa iyaduna quluulka ku saabsan oo isaguna wuxuu qaatay shay buu ka qaatay haniimada isna hadalkaa ku dhow kii hore midcam ayaa uu rasuulku ka yidhi calayhi salaatu wasalaam fadaala ayaa ka mid ah nebiga calayhi salaatu wasalaam addoomihiisii waaqid ba ka mid ah safiina wuxuu ahaa nabiga addoomihiisii maalin la socotaynayey ayaa dadku ay jiiftaameenooy daaleen socodkii baa lagu daalay ninba wuxuu hayaa u dhiibaa weysadan qabo warankan qaad bahasha qabo deetna isna wuu ka qabtaa wuxuu yidhi fa inamaa anta safiina war qaad doonni baa tahaye magaciisu safiina mu ahayn u bixiyey maalintaa wuxuu yidhi waxay ciidanku wataan bay ii dhiibaan walaynaanan fadhiisteen waayo nebiga safiinadaa uu yidhi ayuunbaabay igu dhawoodayoo magaciina maalintiibuu la duulay ilaa uu ka dhimanayey safiina la safina mawla rasuulillaah dagaalada wuxuu ka qayb galay ruum lagu furanayey turkiya deetana ciidankuu ka goosmuu ka ambaday meel cidla ah ayaa gabalku ugu dhacay libaax aar sidaa u boodayaa u yimi deeta wuxuu hi aar yahow miyaadii garanayn ana safiinatu mawlaa rasuulilah sal ly slam waxaan ahay safiina oo nebiga addoonkiisiiya ah. baalkii intuu xamxamleeyey ayuu soo horgalay siduu u soo waday buu ciidankii u keenay ciidankii ammaanadaas saasuu u wareejiyey rag waxay ahaayeen waxayiin garanaya isku kalsoon fasaara fasaara ka mid ah oo nebigaisna mawaalidiisii ahaa tahmaanu aw kaysaanu aw mihraanu mawlahu aw dakwaanu aw marwanu addoonka toddobiyo tobnaad intaasoo magac buu leeyihi tahmaan waa lagu sheegay kaysaan waa lagu sheegay mihraan waa lagu sheegay dakwan aw marwaan mawlaahuna buu ku buuxiyey addoonkaa lagu muransan yahayna alqudbu alxalabi baa kitaabkiisa ku sheegay isna waa ku jira waa ka toddobiyo tobnaad tahmaanu aw kaysanu aw mihraanu mawlaahu aw dakwaanu aw marwaanu jadu hilaal ibnu yasaarin zaydu xunaynu ma'buurun kadaa cubaydu abuu casiibin wa abuu cubaydi maca abi dumayratin saciidi jadu hilaal ibnu yasaar hilaal ibnu yasaar awowgii oo jiray zayd ibnu buula wuxuu ahaa adoon nuubiya xunaynunbaa ka mid ah nebiga waa u khidmaynayey adeerkii cabbaas baana siiyey deetana waa xoreeyey ma'buuru ma'buur baa ka mid ah alma'buuru alqibdi maariyat alqibdiyay wada socdeen waxa u soo diray muqawqis xagga aya waxaa laga keenay masar wa kaana khasiyan tacjiibka waa taa kaana khasiyan wuu dhufana nimankaa madaxdaahi ahi kibir waxay ka gaadheen addoommahooda qaar ka mid ah ayay dhufaanayaan oo ay gebiga sidii xoolaha loo dhufaani jiray awrta ama la tumi jiray bay tumayaan kay doonaya inuu guriga ka shaqeeyo oo xaafadda iska dhex marmaro dumarka way dhufaanayaan dabeetana <laughs> markaasay ku shaqaysanayaan subxaana allah laakiin dee waxa weyaan xoolihii bay shuruud ku xidhan tahay la tumayo shuruud baa ku xidhan waa in xoolahan cad iyo laga doonayo cad laga doonayo waa inaan tacdiib ku ahayne sida ugu sahlan ee loo dhufaani karo ama xididka looga dili karo looga dilo shuruudaa ku xidhan bini aadamna hadalkiisa daa bini aadam waa xaaraan sababtaa doonto ku sheeg kaana khasiyan kadaa cubaydu cubayd baa la mida ah. cubayd ibni cabdilhafaar abu casiib baa ka mid a ah. axmar aw mura labadaba waa la odhan jiray abu cubaydin kaana yadbakhu lahu nebiga dabaakh buu ahaa magaciisana lama hayo abu dumayra magaciisa saciid alximyari waxaa u soo diray aalu diyazan nimanka yaman haysta ayaa u soo diray jadu hilaal ibnu yasaar iyo zaydu xunaynu xunayn baa ka mida ma'buur alqibdi baa kada cubaydu abuu casiibin baa ka wa abuu cubaydi maca abi dumayrata saciidi maanta waa magacyaaluun wax badani wakhti badan baynu insha allahu eh, ayaa inoo hirgelaya wa min mawaaliihi abuu muwayhiba waayo sharax badan baan jirin wa min mawaaliihi nebiga mawaalidiisa waxaa ka mid ah abuu muwayhiba saxaabiga laydhaa xaazow way heleen bihi bi hada almuwayhiba fakhran faan bay ku heleen caliya almartaba martabadiisu sarrayso wa kullu man mid kastoo summiya fiihaa lagu magacaabay aw kunniya ama la kuniyeeyey falam yazid calayhim kamuu siyaadinin cabdulhani kama siyaadin wazaada bacduhum calayhi fi lcadad wasaada waa kordhiyeen bacduhum barhkood culimmada qaarkeed calayhi cabdulqani waxay ku kordhiyeen filcadadi cadadka waxay ku dareen tiscan wa kullun qad warad mid kastaana waa soo arooray sheekhu wuxuu leeyahay nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa ka mid ah addoomihiisii abu muwayhiba abu muwayhiba waa muwalladi musayna ree musaynuu ka dhashay deetana baydyar inta dambe wuxuu ku buuxiyey gabayga xaasow bihi fakhran caliya almartaba wa un takmilat albayt sharafbay ku heleen kol hadday iyaguna ka qayb galeen nebiga shaqaalihiisii iyo adeegayaashiisii sharafbay ku heleen shan iyo labaatanka nin kastoo magac dhabay oo magac tilmaamay ama kuniyo tilmaamay kamuu dhaafinin inta cabdilkhani sheegay marka laga reebo sheekhaynu tilmaami doonno cabdilkhaniga waxa weeye cabdilkhani almaqdasi sheekha la yidhaahdo alxaafid cabdilhani almaqdasi waa sheekhii lahaa cumdat laxkaamka raximah اllahu raxmata waasaca wuxuu leeyay kitab la ydhaha siiratu rasuuli wa asxaabihi اlcashara markaa shan iyo labaatankaasuu sheegay yaa kordhiyey alqutb اlxalabi sagaal iyo afartan buu ku daray sagaal iyo afartan iyo shan iyo labaatan maxaa iska dhalaya afar iyo toddobaatanka ayaa mawaalida nebiga ahaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh way dhici kartaa in qaarkood laba magac ay leeyihiin oo laba ahaan loo tiriyo way dhici kartaa oo taqriiban soo fadhiisan karaan toddobaatan ama dhowr iyo lixdan marka intii waxaynu ka baxnay cabdilkhani almaqdisi wuxuu yidhi wa min mawaaliihi waxaa ka mid ah muwayhiba xaazow way heleen bihi bi hada arajuli fakhran faan caliya almartabati martabadiisu ay sarrayso wa kullu man mid kastoo sumiya la magac dhabay fiiha mawaalida aw kuniya ama la kuniyeeye falam yazid calayhim kamuu kordhinin cabdulhani ha kuniyeeyo ama magac ha u bixiye intaa wuu dhaafin waaye wasaada bacduhum barhkood baa siyaadiyey calayhi cabdulhani maqdesi ka siyaadiyey fi lcadadi tirada kulun qad warad sagaal iyo afartan kale ayuu tirinayaa aflaxu maca anjashatin wa aslamuu aymanu baadamu wabadru xaatimu dawsun qafiisun saabiqun ruwayficu saciidun inaani cubaydun raaficu sandaru salimun kuraybu khaylaan kadaa cubaydillahi sacdun salmaan muxamadun huwa bna cabdiraxmaan makxuulun naaficun nufaycun wardaan sheekhu wuxuu tirinayaa mawaalidii aflaxu baa ka mid a maca anjashatin anjasho lagu daray wa aslamna lagu daray aymanu ayman lagu daray baadaamu baadaam lagu daray wa badrun xaatimu bader iyo xaatimna laga dabageeyey dawsun ku dar kafiisun ku dar saabiqun ruwayficu labadana uge saciidun inaani saciidoo laba ah laba saciidna ku dar cubaydun raaficu sandar ku dar saalimun kuraybun khaylaan saddexdana uge kadaa cubaydillaahi sacdun salmaan muxamedun huwa bnu cabdiraxmaan makxuulu naaficu nufaycun wardaan raggaa uu tirinayaa qaar badan waa maqmuuriin aad looma yaqaano waxaa laga yaaba nebiga calayhi salaatu wasalaam muddo yaroo kooban inay la joogeen ragna waa la yaqaanaa aflaxoo kale oo uu ku bilaabay kaana xaadiyan lijimaali nebiga awrtiisa marka la raro ragga u heesa ee ku luuqeeya geeluna waxaa la yidhaahdaa markaa loo heesayo si fiican bay toobiyaha iyo tubta ugu dhacaya kadaalika marka la waraabinayo luuqda way ka helaan waa loo luuqaynaya luuqdaasina mid xaaraana maaha adugo maanta odhan hadaad luuqayso gabayada ku luuqayso alla wax laguu qabsanaya haba yaraate ma jirto mushkiladu maxay kusoo biiraysaa uun bahlun bay doonanayaan haye gacanta ka sanqari ta mushkiladday keenaysaa waa taa amaba macnaha aad ku gabyayso haddaad luuqaynayso laakiin macnuhu qaldan yahay taana ku hadalkeedaaba qaldan markaa luuqdiisu aad ba u fiicnayd waa anjasha laakiin ninka ka luuqda badnaa kanuu ahaa anjasha anjasha maalintii khaybar lagu socday ayuu luuqeeyey oo geelii ayuu u heelsay dabeetana geelii intay luqunta saa u qaadeen ayay saa u afarqaadeeyeen nebigu wuxuu ihi wayxaka yaa anjasha wayxaka rifqan bilqawaariid u kala kaadi buu idhi kala jabinne dumarradii baa saaran nebigu calayhi salaatu wasalaam dumarkuu la kaftamaya qawaariir buu ku sheegay quraanado markaa kaftan waa ku jira sarbeebi way ku jirtaa warbixinno way ku jirtaa culimmada baadhaa waxay idhaahdeen waa iska quraanadu mar baa qalbigoodu kala jabaya maba soo kabmaan ragga intood xumayso xumayso ayaa dib u saaxiibaysaan dabeetna caadi buu noqonaya wixii buu baalashaynaya iyaga maskaxdoodu waa hal mar hadday qaracmaan iyadoo islaanay soo qaadaysa ma berigii waxaad igu samaysay quraaradii maba kabantaba marka qadiyadii buu ka hadlaya wuxuu ihi wayxaka yaa anjasha waaru kala kaadi rifqan bilqawaariin aad ha ugu luuqaynin aslam ibnu cubayda ka mid ah oo isaguna wuxuu ahaa ragga geela u heesa ayman ibnu cubayd waxaa dhashay umu ayman oo nebiga addoontiisiiya baadaan baa ka mida alimaam albaqawi baa sheegay kitaabkiisa ku sheegay beder baa ka abu cabdillaah xaatim daws kafiis war kama hayna kuwa waa maqmuuriin ruwayfic isna waa kuwaasuu la mid yahay waa yamani ree yamaneed weeye laga sheegay saciid ibnu sayd iyo saciid ibnu kinda labadaana midna waxaa sheegay dimyaadi midna ibnuljawsi cubayd iyo raafic iyo sandar iyagana dimyaadi baa sheegay saalim iyo kurayb iyo khaylaan iyo cubaydillahi ibnu aslam iyaguna waa rag la yaqaano macruufa sacad baa ka mida salmaan alfarisi ayuu ku daray nebiga addoomihiisii si kalena umuu noqonine nebigu umuu addoonsanin laakiin waa mawlaahu nebigaa ka bixiyey nin yuhuudiyaa lahaa waa garanaysaan salmaan alfarisi saxaabi caana waa reer faris waa iiraan in badan buu diinta raadinayay wuxuu leeyahy xadiis dheer oo laga yaaba ina badan aragteen aabbihii wuxuu ahaa kuwa dabcaabudka ah waliba dihiqaan buu ahaa dihiqaanku waxa weeye kuwa dabka iskaba raaciya waa muriidka dabka iskaba raaciya dabkaasy marna baktiin inankana wuxuu doonayey inuu mihnaddaa ka dhaxlo oo hawshaa wado ilmihii yaraana waxanba uu shuufay diyaanad sax arko diintii nabi ciise ah. tiibuu ku taxmay waanu isqarinayaa berigii dambena iyagiibuu go'ay deeta waxay dha warheedhe halkan waa lagu gabaabtu waa cadcadayse cilmigaygu wuxuu yaallaa shaam shaami geeya shaam baa la geeyey dabeetana dhexda raggii loo dhiibay ayaa addoonsadayba raggii uu ku soo lug daray oo ar yaroo ka qaaday ayaa addoonsaday sidii baa kolba qof u iibsanayey kolba nin sheekhu uu shaqaynayey kolba mid kale kolba mid kale ilaa markii dambe khaybar lagu soo tuuray khaybar buu arkay timirtii la sheegaayey wuu farxay wale waxaad joogtaa beledkii nebiga la sheegaayey ee soo baxaya haddana wuxuu waayey buuri yarra labadii buuroodee madmadooba nin kaleo yuhuudiya soo ibsaday oo ree madiine ah markuu madiine keenay ayuu kala badbatay walle buuriina waa kuwan timirtiina waa tan walle waad joogtaa madaarkii nebigu ka soo degayey waabad fadhidaa xaguu kaa dhaaf siduu u joogay u joogay u joogay ayuu nebigu soo hijrooday wuxuu timir baan dhakada ka saarnaa halka ugu sarraysa oon gurayey markay is ninkii ilahaa iyo nin socota oo u yimi waar maxaa la hayey qoladii abnaau qayla ilaahay ha nacdale ninbay ku dul wareegayaan ay leeyiin waa nebi u xininaya xaasidaya gebigaygu waan kurbaday buu waan ka soo dhici gaadhay timirtii degdeg baan soo degay buu iwad maxaa jira ba hal dharbaaxuu qaaday odagiio waar timir baanu kuu dirane nebi kumaanaan dirane fuul buu idhi de miyaan fuuli karaya kolba dhexaan ka soo noqdaa dharbaaxadiin waan ka baqanaya hadhowto warkii waan helay timir yar baan qaatay waan carari fiidkiiba nebigii oo la dul fadhiyaan u tegey waxaan kuui waa sadaqade socota ahaydeene hooya deetana waan hayay inaanu sadaqada cunin saxaabadii cuna buu yidhi waa cunaan numa odhan haadii mid waad haysa soo noqday maalintii dambe timir yar soo qaaday wuxuu tani waa hadiyad tiibuu la cunay iyadiina wuu helay dhabarkuu ka wareegay khaatamanubuu arkay sidii buu ku islaamay dagaalkii bedel iyo uxud midna muu gelin buu ahaa inkaar qabii haystayna wuxuu ku badiyey lacagtuu ku xorayn lahaa wuxuu ka dhigay madaxaha ku aad buu ku badiyey laakiin markii dambe nebigu yimi nebigaa ka bixiyey dagaalkii khandaqba xor buu ahaa fikraddana ninka keenay buu ahaa fikradda lagu badbaaday bacdallaahi isagaa keenay wuxuu ihi yaa rasuul allah kunnaa fii farisin idaa khandaqna markaannu xaggaa faris joogno haddiina laga yaray taal waraar weyn baan isku goynaa iyo darajay weyn meel naloo soo maraba hala waayo miyaa lagu cawriye dee diyaaradii hawlaan jirin iyo hoobiye laysla dhacee hadday kuwaasi haysan lahaayeen waraarina waxba tari marka saasuu salmaan uga mid noqday mawaalida nebiga maxamed ibni cabdiraxmaan alxadrami baa ka mid ah maqxuul baa ka mid ah naafic abusaa'ib baa ka mid ah nufayc ibnulxaaris abubakraa ka mid ah waxa dhalay alxaaris ibnu kaldah ayaa dhalay alxari ibnu kalda athaqafi tabiib ulcarab baa laydhaa carabta dhakhtarkeedii weeye waa ninka dhakhtarnimada carabeedba salka u dhigay ayaa dhalay abu bakra iyo ninka la yidhaahdo ziyaad iyo nin kaloo saddexaad magaciisu waa iga lunsane saddexdaa hooyaa dhashay hooyaa wada dhashay saddex aabbana ku kala abtirsadaan abu bakrana wuxuu odhan jiray isnaantana dhashay baa addoon ahaydoo kuwani addoontii ka hawoonayaane walle isku wadaaa baanunay laakiin kuwa kale way diidi jireen wuxuu addoon ku noqdayna maalintii daa'if la joogay buu nebigu ku yidhi war wixii addoonow iskaga soo deg qalcadda waad xoroobaysaaye abubakra wadaan buu ku soo dhaadhacay wadaan bakradan loogu magac daray waa wadaantii wadaan buu suray giftinka sare dhagaxa tii xadhiggeedii ku soo daadegay dabeetana magacii abubakra nebigu wuxuu u bixiyey abubakra saaxibkii wadaanta ku soo daadegay nufeyc ibnu xaaris baa la yidhaahdaa nebigu wuxuu odhan jiray yaa abu bakra yaa nufeyc ibnu xaaris lacalla alxayaata satadulu bika noloshu inay kuu dheeraata laga yaaba muddo noolaatee waxaad iga warisaa ninka timihiisa gungunta ama taqallada wataran inaan anigu beri ka ahay u sheeg taqallada wataran waxa weeye xadhig bay soo hijireen dagaalada inta xadhig soohaan ayay luqunta ku xidhan jireen xadhiggaa belay xijaab bay haystaan in seefaha iyo waranka iyo laybaabkuba hareeraha marayaan nebigu wuxu ninka xadhig xidha eedha xadhiggaasa wax ku dhaafinaya inaan beri kahay u sheeg ninka garhkiisa soohana isna saasi leeg waxay u soohi jireen balaayadu ku dhinac marto laakiin waxay culimmadu ka soo reebeen hadduu garhka u soo hayo ha boqdo iyo khaaq noqotido gaaladu ha leexato waa la ogolaaday bay idhahdeen laakiin markuu garhka u soo hayo ee aad ku badbaadid waxa weeyaan waa caqiida xumo inagana waxa soo raacaya guryihii sabuulka la dhigan jiray iyo beed aboodi iyo gawaadhido waxaan garanayaa uu ka wada lushooyin bahalkii sabuulka ahaa oo maxay yidhahdaan ma ishuu ka difaacaya ma ka difaacaya waxyaalahaasoo laysku haleeya iyo qardhaas ama cududa loogu xidho ama bowdada loogu xidho ama luqunta loogu xidho waxaasoo dhani tawakulkay ka hor imanayaan waxaasoo dhani waxay ka hor imanayaan maamulka ilaahay kownka maamulo ilahay baad ku xidhaysaa adkaar baad akhrisanaysaa balaayo xijaabku waa adkaar bes taasaad ku badbaadaysa intaasoo dhani iyo wardaanna ku dar intuu addoommihii nebiga hurmusun ka mida ayaa ka mida waaqid baa ka mida yasaar baa ka mida shamcuun baa wa camruun kadaa nubayhun nabihna waa nubayhna waa marna waa musaqar marna waa mukabar siday carabiyada ku garanaysaan nabiilun hilaalun kada abu raaficin aakharu yuqaal abu raafic kale yuqaalu waxaa lagu yidhaa abulbashiir wa abu uthayla wa abu laqiid wa abu safiya intaba waa la yidhaa kada abulxamraa baa la mida abu salaam maca abi hindin ay ilxajaam abi hindi alxajaam waa kii toobiinka yaqaanay toobniinka kada abulyusri abu lubaaba kada abu salma maca abi qayla qolooyinkanna sidaynu hore u tilmaanay in yar baa laga yaqaanaa badankoodu waa maqmuuriin huruns waa ka mid abu kaysan waaqid baa kamida mid ah ibnu zayd baa ka mid baa ka mid ah waa shamcuun ibnu yaziid ibnu xibbaan abu rayxaana alyahuudi xaliiful ansaar ansaartuu xaliif la ahaa deetana nebiga calayhi salaatu wasalaam baa addoonsaday kadibna sidii buu ku xoreeyey ansaartuu la xulafoobay markaa dumayraa ka fadaala iyo camruun war badan lagama hayo nubayh lagama hayo waxaan uga jeedaa aanaan ka haynin nubayh musaqar iyo mukabarba waa lagu wariyaa nubayh waa musaqar nabiihna waa mukabar min muwalladi sara ishtaraahu wactaqa kaasuu nebigu iibsaday uu xoreeyey nabiil baa ka mid ah hilaal wa yuqaal ibnu dufrin waa kan hilaal waa ninkii afraadee abu bakra nufayc ibnu xaaris iyo hilaal ibnu xaaris iyo ziyaad ibnu xaaris saddexdii aynu waa kuwan kada abu raafic aakhar hayr abi raafic almashhuur abu raafic kalaa jira abulbashiir baa jira abu uthayla abulaqiid kaana xabshiyan wa qiila nuubiyan xabashi buu ahaa iyo ree nuubuu ahaa nuubadu waa januubu misr masar koonfurteeda ayaa nuuba la ydhaahdaa waasuu saydku lahaa nuubaatiin e, qalbiga nuurba loo gelin marka nuubadu waa halkaa weeye kaana nuubiyan waa abu safiya waa abulxamra qasri baa lagu wariya hamsaha lama mado abu salaam baa ka mid ah ismuhu xurays kaana raaciya linacami geela nebiguu raaci jiray abu hind waa ninkii nebiga toobi jiray wuxuu iibsaday maalintuu xudeybiye ka soo laabtay waanu xoreeyey abulyasr kacb bnu camar baa laydhaa abu lubaaba nebiga eedooyinkii baa lahaa deete waa u hibaysay abu salma isna raaci buu ahaa waana raaciyadii lagu dilay nimankii geela dhacay abu qayla ayaa ka hada aakhiru ma zaadahu cala cabdilhani sagaal iyo afartankii alqudb alxalabi sheegay iyana waa kuwa ama alimaa'u addoommihii dumarka amiya fa dukirna waa la sheegay hamsatu waa shan fii maamadaa kuwa tegey waxaa ka mid a ah, radwa kada umaymatu fa dukirna hamsatun fii maamadaa dheh shan horeynu u sheegnay oo xagga horey ku jireen radwa ku dar kada umaymatu ku dar rubayxatu rasinatun rukaanatu kadaka qaysaru ukhtuha maariyatu qaysar oo maariya ay walaaliyiina ku dar maymuunatu isnataani laba maymuunana ku dar walbacdu culimmada qaarkood jacala waa ka yeelay tayni labadan dambe maymuuna min alkhudaami fi ma qad nuqil khudaamtay ka mid yihiine addoommaha kama mid aha weeye shan oo ibnu sacad uu ku sheegay fi dabaqaad umayma iyo rubayxa iyo razina iyo rukana intaana waxaa sheegay ee ibnu sacad baa isna sheegay qaysar waxaa lagu sheegay inay maaryo walaalayiin muqoqis baa soo hadiyeeyey maymuunadan dambe maymuunata binti sacad iyo maymuunata binti abi cusayb labadaas waxa loo badan yahay inaanay addoom ahayne inay yihiin khudaamta iyo adeegayaasha nebiga calayhi salaatu wasalaam baabu dikri afraasihi sal allahu aleyh wasalam halkana wuxuu sheekhu ku xusayaa nebiga fardihiisii nebigu caleyhi salaatu wasalaam fardaha waa isticmaali jiray waanu fuuli jiray farda dhaadhi fardaha yaqaanana u ahaa ilaa uu sheega anas malik subaxii khaybar la weerarayey anigii nebigaa tartamaynay siduu farasku ordayey bawdadiisa maradaa ka soo bannaanaanaysay markaasaa wuxuu lahaa ina ida naslna cala sabiixati qawmin fasaa ina ida naslna cala saaxati qawmin fasaaa sabaaxu lmundariin fardaha nebigu xataa iyagoo caddaysima buu fuuli jiray waa inagii soo marnay markii shajaacadiisa habeen baa sanqadh la maqlay faras halkan ku xidhan oo leedda ah oo waxba saarnayn buu ku booday bartii buu tegey wuxuu ka soo noqday iyadoo dadkii ay soo socdaan marasulla lan turaacu lan turaacu waxay sheegaan qolooyinka fardaha yaqaanaa ninku hadduu faraskoo leedaa fuuli karo waxba uma hadhin waa b h fardaha waxba uma hadhin aad buu u maalin maalmaha ka ah waa ka duulay oo waa ka dhacay waa kii fadhiga ku tukaday saxaabaduna ay taagnaayeen ee uu lahaa maxaad la taagnaydeen sida ay yeelaan nimanka farisiyiinta iyo ruumaanku maxaa u fadhiisan marka fardaha waa adeegsan jiray waanu ku tartami jiray saxaabadu tartansiin jiray cabdillahi bni cumar baa sheegay fardaha mudamarkaah ee la bog taqriiban wax sagaal kilomitr uu tartansiiyey kuwa aan la bog laalin ee weli caloosha lana wax ilaa afar kilomitr meelaha ayuu tartansiiyey fardihii nebiga waa toddoba faras weeye inta laysku waafaqsan yahay qaar kaleoo laysku khilaafsan yahay baa jira taqriiban shan iyo toban kale oo laysku khilaafsan yahay laakiin toddobada laysku waafaqsanya waa kuwan sakbun lizaazun daribun wa sabxatu murtajisun wardun laxiifun sabcatu waa toddobada walaysa fiiha cindahum min khulfi wax khilaafi agtooda ma aha waalkhulfu khilaafkuna fii mulaawixin kaasuu ka bilaabmaya mulaawix wadirfi kadaka darsu washaxa manduubu mirwaaxu baxrun adhamun najiibun ablaqun maca murtajilin maca yacsuub sirxaanu dulcuqaali sijlun yacbuub intaa kalena khilaafaa ka taagan inay sifooyin yihiin iyo inay farda yihiin faraska koobaad waana faraskii koobaadee nabigu helay gacantiisa ku dhigaye sak baa la odhan jiray sakb sakbigu waa biyaha la shubayo biyaha markaad kor ka shubto ayaa la yidhahdaa sakaba almaaa waa biyahay u gaar tahay sakaba ma maqlaysid sida safaka ay dhiigga gaar ugu tahay ayaa sakabana biyaha gaar ugu tahay biyo la shubaya weeye orod awgii waa dheereeya orod baa loogu bixiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam faraska wuxuu ka iibsaday nin reer fasaare ah kamiit buu ahaa kumayt kumaytku waxa weeye waa faras baroor ah baroor waxa weeye casaan madow ku jiro weeye waana fardaha nooca loogu jeclaa aad buu nebigu u jeclaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh lisaas baa ka mid a ah, lisaas lasugu waa dhegitaanka waa kale wixii lagu diro dad iyo duunyaba wuu ku dhegaya wuu soo qabanayaa weeye suhayli wuxuu yidhi wax alla wixii ula tartamana waa gaadhaya nebiga waxa u soo hadiyeeyey muqawqis boqorkii masar baa u keenay nebiguna aad buu u jeclaa addarib daribku waa haarta yar buurteeree gaaban waa faras adagoo xoog leh buurteer saasaa loogu bixiyey waxaa u soo hadiyeeyey farwata ibnu al aljudaami sabxa tani waa geenyo faras maaha waa geenyo nebiga calayhi salaatu wasalaam baa lahaa iyaduna waxa uu ku iibsaday toban halaad nin ree juhayne ah ayuu ka iibsaday kaanat shaqraa iyaduna waxay hayd faras guduud ah almurtajis midcood wanaagsan buu ahaa murtajis wuu luuqaynaya wey wuxuu ka iibsaday caraabi waa kii qisada lahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam saxaabada uu daba socon jiray wuxuu odhan jiray khalluu dahri lilmalaa'ika iga horeeya isagoo daba socdaa ayuunbuu ku soo baxay nin reer miya oo faras catiiq oo cajiiba wata waa faraskuma iibba haa iga iibi waa inte waa inta wax iga wuu ka jaan fududaado uu dheereeyey ciidankiibuu galay dee waa ciidan culujooge faraskii baa la baayacay lamana oga in nebigu baayacay rag baa meel fiican u gaadhay wuu isrogey ninkii oo gacanta dhiibaya ayuu nabigu soo gaadhay way xaka war miyaad iga iibin xagaan kaaga iibiye war waad iga iibsa mey kaama iibin markhaati keen waa min balaayo wuxuu og yahay inay cidla joogeen oo cid markhaati u hayba markhaati keen buu saxaabi baa soo booday khusayma ibnu saabit alansaari wuxuu yihi anaa rasulla lo marhaati ku ah inaad iibsatay wayxako maxaad marhaati ugu timeed la joogta wixii ka weynaa baan kaa rumaystay in alla ku soo diray oo waxii laguu soo dhiibay ayaan kaa rumaystay ma faras baan kugu aamini waaye waa kii nebigu yihi adiga markhaatigaagu labuu dhigmaa weligaa laba nin baa ogow maalinta laga bilaabo khusaymow nin ma sidii ku dhacday murtaji sidii buu ku iibsaday faras wuxuu ahaa laakiin qaajo ah ka lixaad wardi baa la yidhaahdaa wuxuu ekaa midabkan wardiga ubaxa ayuu ekaa kumaydkii ashqarku u dhexeeyey laxiifa ka toddobaada laxiif wuxuu ahaa kaana yalxafu larda bidanabi mid dhulka xaadhuu ahaayo daba dheer oo aad u qurux badan toddobadaasi culamaau siyar iskuma khilaafsana inta dambe isku khilaafsan yihiin mulaawix dars mirwaax baxar adham najiib ablaq murtajil muqaarib yacsub sirxaan dulcuqaal sijil yacbub kullu haadihi waxaanay u badan tahay badankoodu tilmaamay u badan yihiin farduhay leeyihiin sakbunbaa ka mida fardaha nebiga lisaasunbaa ka mida daribunbaa ka mida sabxatunbaa ka mida genyada murtajisunbaa ka mida wardunbaa ka mida laxiifun sabcatu waa toddoba walaysa fiiha toddobadaa ma aha cindahumu culimmada taariikhda min khulfin khilaaf ma yaallo wlkhulfu khilaafkuna fii mulaawixin buu ka bilowdaa wairfi buu ka bilowdaa kadaka darsu washaxan manduubu mirwaaxu baxrun adhamu najiibu ablaqu maca murtajilin maca yacsuub sirxaanu dulcuqaali sijlun yacbuubu baabu dikri biqaalihi wa xamiirihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaynu halkana ka gelaynaa nebigu baqla intuu lahaa dameerase intuu lahaa soomaalida qaar ba haddii dameere la soo qaado war nebigaha caayin dameere muu lahayne awr buu lahaaye oo laga yaabo inay ayba u yaqaanaan laakiin waanay mudanin waanay u baahanin say isu fahamta coolo lahayn dameero maxaan uga baahanay ayay qaxeen markaasaa wallaahi la kala waayey iska daa kiro la kala waaye kiro wax kale iska daaye marka wax la yasi kara maaha waa xayawaan manaafacaad leh oo wanaagsan laakiin dee awr haddaad haysato isna waad haysan kartaa midbaa hawshiisaad u diranaysaa miyay isdiidayaan waa maya qaar baa waxay meesha geelu daa ka ilaali dameeraha haye marka noocan maa faantacoorintu meel ma gaadho waxa gaadha uun danta iyo waayaha lagama tallaabsado nebigu waa fuuli jiray madiinana ku dhex mari jiray intaa meelaha boodhka iyo cagaha gelinaysaan xataa haddaa iska soo fuushaan laakiin ree hargeysa wax kale u qaadanaya curfiga waa la ilaaliyaa biqaaluhu hamsatun aw fa sittatu duldulu maca fidatin walayliyatu wa baklatan ahdaa lahu lukaydiru wa ja'a min kisra wa fiihi nadaru wbaklatan ahdaa lahu najaashi wa huwa biakhlaaqi nabiyi alfashi biqaaluhu nabiga baqlihiisu hamsatun waa lishan aw fa sittatun ama waa lix duldulu ayaa ugu horaysa maca fidata waalayliyatu wa baklatan baqal kale ahdaa lahu waxa u soo hadiyeeyey alukaydiru ukaydiru duumat ljandal wa ja'a waxa yimi min kisra kisra inuu soo hadiyeeyey wa fiihi nadaru wbalatan baklad kalena ahdaa lahu najaashiy wa huwa biahlaaqi nabiyi alfaashi wa huwa warkani biakhlaaqi nabiyi kitaabka laydhaa akhlaaqu nabiyi oo uu leeyahay abusheekh alisfahaani ayuu ku qoran yahay alfaashi kitaabka faafay ee akhlaaqu nabiyi la yidhaa ee uu leeyahay ninka la ydhahdo abusheekh e, alisfahaani kitaabkaasuu ku qoran yahay nebiga baqlihiis baqasha waa garanaysaan waxaa iska dhalaya laba jinsi farda iyo dameera ah ayaa iska dhalaya baqlahaasi waxaa la yidhaahdaa midba waxbay ka wataan adkaysigii dameerkay ka wataan dherarkii iyo xooggiina faraskii bay ka wataan meel dhexa isugu imanayaan laakiin orodkiina waa meel dhexe dameerna way ka tagtay farasna may gaarin si awgeed qofka baqal ku dagaal galaa waa nin doonaya inaanu meel loo cararin nebigu maalintii xuuneen eh, eh, baqashan u watay duldul markaa ninka baqaya baqal ma fuulo dabeerna ma fuulay muxuu fuulaya faras dheereeyooo dee haddii hadhowta xaaladdu xumaato uu siigeeyo meel meeluu marayna la waayo marka biqaaluhu hamsatun awfa sittatu duldul waa ugu horraysa way caddayd waana baqasha ugu caansan baqlihii nebiga waa baqashii koowaadee jasiiradda carbeed baa la keenaa la yidhi jasiiradda carbeed baqlaha laguma aqoonin muqawqiskii masar ayaa soo hadiyeeyey hadhow waxaad tirin karaysaa ninka muqawqise masar jooga nin facaloo deeqsi u kana uu soo adeeyey in baynu hayne soo marka waxaan is ninka ugu badan buu noqonayaa haddii wiil dhallinyaro ahi uu raadiyo qoro waa he soo saari karaa inta shay uu nebiga u soo hadiyeeyey ta labaadna fidatu baa laydhaa farwata ibnu camr aljudaami ayaa u soo hadiyeeyey abubakr sidiiq buu siiyey markii dambe baqashaa fida laydhaa fida waxa loogu bixiyey iyana caddaan bay ahayd alayliyatu ayla laga keenay ayladaa yaman saaxibu ayla ayaa soo hadiyeeyey alayliyatu waa loogu nisbeeyey baqasha kalena waxaa soo hadiyeeyey ukaydiru duumat ljandal saclabi baa ku sheegay kitaabkiisa tafsiirka ah. laakiin waxaa hariiba waxay culimmada taarikhdu sheegeen kisra ayaa soo hadiyeeyey baqal waa war aad u daciifa waayo kisra waa ninkii aadka isu kibriyey ee warqadda nebiga jeexjeexay ee yidhi laba nin ha soo qabtaan ma ninkaad u cadhaysan tahay eedladee ha soo lallaadiyo ayay hadiyad u diraysa waa daciif waxaa ka baqasha uu soo hadiyey najaashi waxaa sheegay abusheikh alasbahani kitaabkiisa ahlaaqu nabiy buu ku sheegay biqaaluhu hamsatun aw fa sittatu duldulu maca fidatin walayliyatu wa baqlatan baqal kalena ahdaa lahu lukaydiru wa jaa waxa yimi min kisra in la soo hadiyeeyey wa fiihi nadaru wa baqlatan baqal kale ahdaa lahu najaashi wa huwa biakhlaaqi nabiyi alfaashi wa huwa warkani biakhlaaqi nabiyi kitaabka la ydhaha akhlaaqu nabiyi ayay ku jirta alfaashi ee faafay ximaaruhu dameerihiisuna cufayrun ufayr baa kow ka ah aw yacfuuru ama yacfuur laba magac boo laydhaha aw fahum anaani ama waaba laba wadalmashhuuru inay laba yihiin ayaa caana wa kownuhu inuu yahay kaana smuhu ziyaada magaciisa in ziyaad la odhan jiray aw fa yasiida yasiid in la odhan jiray munkaru wa munkar isnaadan sanad ahaan wa haalisu mid saddexaad acdaahu waxa siiyey sacdun sacad yusniduhu waa uu isnaadinaya radiifuhu kii la fuushana qays bnu sacdin waladuu baa isnaadinaya oo sheegay sanad ku sheegay nabiga calayhi salaatu wasalaam hal dameeroo caanu lahaa cufayr laydha yacfuurna ma isagunbaa la odhan jiray mise mid labaad buu ahaa culimmadu waa isku maandhaafeen waxayse u badan yihiin in yacfuurna mid labaad ahaa cufayr iyo yacfuur in magaciisa la odhan jiray siyaad ibnu shihaab ama yaziid ibnu shihaab waa munkar waayo dee munkar ku tahay sanad horta sanad ma leh matnana ku munkaroo inta badan geeliyo waxaasaa la aqooni karaa awrkii dhalaye dameeruhu meelaasay iska helayaanoo wixii dhala cidi garan mayso marka in la yidhaha ina shihaab iyo ina hebel laakiin ninka soomaaliga geela waa yaqaanaa wallaahi qaalintaa waxaa dhalay awrkii hebelo sanadkaasaan ku darnayo waa laga yaabaa inuu saa u garanayo laakiin tuwaan cidina garan mayso marka waa munkar in loo abtiriyo dee dameer waa abtirina waxaan u malaynayaa inaanay wakhti lagu bixiyo istaahilin waayahay qodobka saddexaad dameerka saddexaad waxaa siiyey sacad bnu cubaada odaygii suldaanka u ahaa khasraj nebiga calayhi salaatu wasalaam oo lugaynaya oo kor ka yimi buurta sare ayaa soo maray deetana wuxuu idhi dameerkaygan ku meelgaadh magaaladooda ka durugsanayd wuu sii fuulay inankiisii qays ee in badan soo marnay qays ibnu saad ayuu sii oo nebiga u khidmee waanakii lahayn saaxibu shurd u ahaa halkaasuu ka bilaabay saaxibu shurdaha nebiga sii ilaaleeyoo dameerka la fuul dabeetna waa uu daba fuulay radiif uu markay magaaladii gaadheenna dhegtuusha wuxuu sii saaro wuxuu ku yidhi igu soo noqon maayo markuu yidhi haddaba aabbaha u celi ayuu rasuul waa hadiyad hayso sidii buu kaga yimi yaxya ibnu mandah isagana ku sheegay macrifatu saxaaba kitaabka laydhaa ximaaruhu cufayrun aw yacfuuru aw fahuma naani wada lmashhuuru wa kownuhu inuu yahay kaana smuhu ziyaadan aw fayaziida in ziyaad iyo yaziid lo odhan jiray munkarun isnaada wahaalisun acdaahu waxaa siiyey sacdun baa siiyey yusniduhu waxaa isnaadiyoo wariyey radiifuhu kii la fuushanaa qays bnu sacdin waladahu damiirka waladahu waxaad u celinaysaa sacad baabu dikri liqaaxihi wa jimaalihi waxaan ku soo gebagabaynaynaa nebiga liqaaxdiisii laamka waa la kasraynaya haddii la fadxeeyana mushkilad ma laha laqxa waa hasha irmaan waa irmanka irmaankan lala soo harayo ama magaalada lagu maalo ama tuulada lagu maalo ama reerka loo soo reebo dhaqan keliga inaynu leenahay maaha carabtuna way lahaayeen aljimaalla waa awrta la rarto ama nafta loo fuulo ama alaabada iyo qalabka la saaro kaanat lahu liqaaxun ilxinna curays curayisun buquumun samra burdatun walmarwatu wasacdiya xafidatun muhratun walyasiira kaanat lahu nebigu wuxuu lahaa liqaaxun hala irmaana alxinnaa'u mid xidhnaan laydhaa baa ugu horraysay tolomiya casayd curayisun ayaa ku xigta buquumun baa ku xigta alsamraa'u burdatu ayaa ku xigta walmarwatu wasacdiyatu xafidatun muhratun walyasiiratu rayaa'u ya-da waa la shadaya washaqraa'u wasahbaa'u cadbaa'u jadcaa'u huma alqaswaa'u wahayruhunna iyo qaar kale halkan wuxuu sheekhu ku sheegayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam hala badanoo irmaan u lahaa alxinna baa ka mida nunka waa la shadaya curayis yaadu waa shadan tahay baquum samraa taafraad waxaa u soo diray daxaak ibnu sufyaan alkilaabi ayaa u soo hadiyeeyey hal aad u caano badan bay ahayd laba jeer baa dhiilka lagu celinaya bay yidhaahdeen almarwa waxaa u soo hadiyeeyey sacad bnu cubaada sacad bnu cubaadana hadiyaddiisu aad bay u badnayd radia allahu tacaala canhu wa ardaah asacdiya ee xafida muhra iyana waxaa u soo hadiyeeyey muhra sacad bnu cubaada alcaashiratu alyusayra yasiiraba u qoraya laakiin waa alyusayra yadu waa la damaynayaa taskhiir baa ku jira ta koob iyo tobnaad rayaa weeye ta aلصahbaa wa hiya shaqraa cadbaa iyo jadcaa iyo qaswaa saddex ma kala aha waa mid keliya waa hashuu nebigu fuuli jiray waa hashuu safraha u kacaysan jiray hal tababaran bay ahayd ibnu sacad wuxuu ku sheegaya fi abaqaat nebigu wuxuu ka iibsaday abubakar baa iibsaday nebiguna abubakar buu lacagtii u celiyey waxana weeye ku soo hijrooday waxaa la yidhaahdaa alcadbaa iyo aljadcaa intaba waa la hal waxay ahayd aad u dheeraysa deetana isagoo e, geeloo dhan ay ka dheerayso ayuumbaa waxa yimi acraabi reermiya oo qacuud saaran qacuudku waxa weeye waa qaalin qaalin buu saaran yahay meelaha toddoba jira kii la tartamay cidlaa lagaga dhaqaaqay hashii nabiga calayh salaatu wasalaam saxaabadoo murugoodeen nebigu wuxu maxaa u murugoonaysaa kaana xaqan cala ma rtafaca shayun ilaa wadachu ilaahay adduunka qaaciduu u dhigay wixii madaxa kor u qaadaba in maalul cidlo la dhigo haddii adduunka layska haysanayo oo kii ugu dheeranaya ugu dheeranayey kii ugu xoog badnaa ugu xoog badnaanayey dowladdii dalka qabsatay weligeed haysanayso dee adduunka adduun muu noqdeen qandaraas buu noqon laha qola qaadatay marka adduunka waa in hee laysrogto oo sarreeya hoose kii markii hore sarreeyey la hoosaysiiyo waa qaacido taalla marka haddaad rabto dowlad adduunka haysato oo farta ku maamulaysaa ayaa unbaa loo qabanaya ama innagaa gaadi iyadoo cagta hoosteeda la geliyey ama ubadkeena gaadi waa iska macruuf qaar kalunbaa soo baxaya kuwaas iyay noqon lama garanayo waxaa kaloo qiso ku dhacday qof dumara ayaa nebiga ka ergisatay salawaatu rabbi wasalaamu calayh dabeetana hashii iyo iyadiiba niman reer miyaa dhacay oo kaxaystay habeen madoobay markaa iyagoo seexday ayuunbay heshay jaanis ay ku baxsato hashiina dabarkii bay ka goysay way ku dhacday way soo eriday dee waa hashii dheeraynaysaye saasubay u soo booday madiinay soo gaadhe nebigu wuxuu arku hashiisii iyo gabadhiiya soo badbaaday deetna alxamdu buu yidhi deetna allah intii aan ku soo baxsanayey waxaan nadaray hadaan badbaado inaan gowraco hasha nebigu ku qoslo wuxuu oo abaalkaasi waa ma abaal qurux badan ba waan ku badbaadayaye waan gowracayaa mid kale ma leeday buu laa nadara fi macsiyatin walaa fi ma laa ymliku ibn aadam xadiikaas saas kusoo baxay wax macsiyana laguma nadro waxaanad lahayna laguma nadro xoolo nin baad leeda waan gowracaya halkaa ka bax oo adigaa badbaaday marka alcadba hasha noocaasay ahayd waayruhunna iyo qaar kale wljimaalu awrtimiya athaclabu baa ka mida wa jamalun axmaru iyo awr kaloo cas wlmuktasabu iyo kii lagu helay qaniimatan qaniimo lagu helay fii yowmi badri maalintii beder min abi jahlin awrkii abi jahal ayaa ka mida faahdaahu wuxuu u hadiyeeyey ila lbeyti nabiyu nebiga ayaa faacila ilalbeyti jaaramajuurkaasna waxa weeye mafcuul buu yaalla faahdaahu nabiyu nebiga ayaa u hadiyeeyey ilalbeyti beytka fii anfihi xaala kownihi sankiisa uu ku jiro buratun bura buradu inagu ma gelino sanka inagu faruntaynu xidhnaa galbeedkaan ku arkay idoo sanka la gelinayo garaanbaa sanka laga gelinaya iyaguna saasay ahaayeen halkaas waa laga gelinayaa dabeetana keenada loogu xidhaya keenada bura buradu waxa wey waa ay min fidatin fidaa qaada bihi wuxuu kaga cadhaysiiyey kufaara ahli makata kufaartii maka nebigu awr buu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi asaclabu baa ka mid ah. awr kaloo cas baa ka mid ahaa iyo awrka lagu helay yaa laga helay zaciimu ahli shirki fircawnu haadi lumma ayaa inta la dilay awrkiisna gacanta lagu dhigay nebigaa iska haystay nabigaa haystay awracaana oo la yaqaan buu ahaa halkaana wuxuu u geliyey xadiid buu gelin siduu geliyey lacag buu halkaa u geliyey wuxuu tusaya inuu lacag leeyahy lacagtan la waayey ayuu sanka ugu xidhay isagu deetan nebigu calayhi salaatu wasalaam maalintii cumratulqadiya waa garanaysa cumratulqadiya waa sanadkii lixaad markii xudaybiye laga hor istaagay sanadkii ku xigee la qallaynaya bay ahayd cumratulqadiyu nabigu diro wuxuu yidhi awrkaa qaada oo maka ku gowraca reema koo arkaya waa laga cadhaysinaya saciibkiinni hogaamiyiinni awrkii laga helay waa taasoo halkaasaa lagu gowracay awrtii nebiguna kuwaasay ahaayeen waljimaalu awrtuna athaclabu weeye wajamalun axramar iyo awr kaloo cas walmuktasab iyo kii la helay qaniimatin qaniimo lagu helay fii yowmi badrin min abi jahlin faahdaahu wuxuu u hadiyey ila lbeyti beytka waxa u hadiyey annabiyu nebiga calayh salaatu wasalaam fii anfihi awrka sankiisa waxa ku xidhnaa buratun giraan ay min fidatin fida ah bihi wuxuu kaga cadhaysiiyey kufaara ahli makkata marka farasyada nebiga iyo awrta iyo dameeraha iyo baqasha iyo waxyaalihii horeen ka faa'iidayna waxa dheer oo sunnaha laga qaadanayaa qalabkaaga iyo alaabooyinkaaga iyo xoolahaaga in loo magac bixin karo oo nin mobilkiisa magac u bixiyey iyo nin kombyutarkiisa magac u bixiyey iyo nin gaadhigiisa magac u bixiyey haddaad aragto ha yaabin hol ware baalka wuu caabudaya magac uga bixinaya ha odhanin waayo waa sunne bal waxaa dhici karta noloshay qayb ka tahay xoolaha innagu u bixinaayo ceeb male leh waaba isu neefka marka loo yeedhyeedho wuu soo reemayaa deetna waa soo dhaqaaqayaa xoolaha macal idaha malaa u bixiyaa maan filaya ya aqoon badan malihi idaha waa loo bixiyaa soo maaha iyo riyahaba waka marka iyaduna waa sunne arrin cusub maaha ilahi waxaan weydiisannaha cilmi naafica iyo camal saalixa subxaanaka allahuma nashhadu an la ilaha illa ant nastaqfiruka wanatuubu ilayk